calayka asalaam iyo wa calayka minaba ha odhanin kaannaka sidii adigoo takhusuhu ku khaas yeelahaya bidaalika salaanta iyada waxdahu keligii sida adigoo salaanta ku gooni yeelahaya ku gaar yeelahaya wa calayka ha odhanin fainahu weliga shaniya laysa ma ahan ama fainahu isagu laysa ma aha waxdahu keligii ma aha malaa'ig baa la socota waa la weheliyaa idan keligii ha salaami walaakin qul waxaad tidhaahdaa assalaamu calaykum ayb ama wacalaykum asalaam yani jamci keligii ma aha wey almuhim sidaa uu saxaabigu sheegay waa sida nusuusta u badan tahay dhaqankii saxaabada iyo taabiciintuna u badan yahay wey waana la ifraadin karaa xalaynu soo maraynay ifraadkuna waa furan yahay laakiin jamaca ayay sunnadu iyo aahaartu iyo akhbaartu u badan tahay tii buuna saxaabigu ka hadlahayaa oo sidii afdalkahayd ah sidii afdalkahayd ah baabu man lam yarud asalaam wuxuu baab yahay ciddaan salaantaba ka jawaabin aan radiyin ayib xadaثna cayaaش ibn waliid ibn اlwaliid ثiqaة faqiih qaala xadaثna cabdاlأclى ibn cabdاlأclى ثiqaة imaam dhowr koor baynu soo marray wadaadkaas xadaثna saciid ibn abi caruuba min ahbat الnaasi fi qataada ila anahu tagayara fi aakhiri cumrih can qataadaةa bni dicaamaة الsaduusi can xumayd ibn hilaal can cabdالlaahi bni saamit qaala qultu liabi darin abi dar waxaan ku idhi abu dar marartu waxaan soo maray bicabdiraxmaan ibni umi اlxakam cabdiraxmaankii umilxakam wiilkeedii ahaa ayaan mar dhaweyntii soo maray umulxakamna waa gabadhay walaalo ahaayeen mucaawiya ibna abi sufyaan oo aad u qiimo badnayd wey muhaajira saxaabiya jaliila ahayd fasallamtu waan salaamay ninkii cabdiraxmaan ahaa famaa radda calaya shay-an waxba iima soo celinin iima jawaabin salaanta igama qaadin faqaala wuxuu yidhi abudar saxaabigi wuxuu ku jawaabay yabna akhii walaalkay wiilkiisiyow adeerow wey maa yakuunu calayka min daalika arrintaa wax dhiba kuguma haysaanle maa yakuunu ma ahaanayo calayka dushaada min daalika salaamradin la'aantaas wax dhiba iyo wax dembiga iyo wax nuqsaana ku adig kaasoo soo gaaraysa ma jiraan wey xilkaadi waa gudata adug ayib ama maxay kugu haysaaba oo aad ka dhigtay istifhaam inkaari ah maxayba kugu haysaaba faraha ka qaad radda calayka waxaa kuu jawaabay oo kaa radiyey salaantii man duul baa kaa radiyey huwa asaguba khayrun ka khayr badan minhu cabdiraxmaan ibna umilxakam ninkii salaantu kaa diiday kuu jawaabi waayey ahal ka khayr badan baa kuu jawaabaye meeshuu doona cabdiraxmaan ha ka baxo muxuu ku hayaa malaa'ig baa kuu jawaabayso malakun baa kuu yani radda canka malakun baa kuu jawaabay can yamiini midigtiisa taagnaa malag baaba kuu jawaabay bini aadam waxaa kaga wareegeysa aduu xilkaada guda wey saxiixu lisnaadi mawquufan calى abi dar wasaxan marfuucan can hayri xadiidka isagoo marfuuca ayuu asaxay min hayri abi darin buu ka asaxay ama abu dar wuxuu ku dul joogaa asaga idan macnuhu waa sugan yahaynu soo marrayba xadaanaa cumar ibna xafs qaala xadaanii abi xafs bnu khiyaad qaala xadaثna اlأcmash sulaymaan ibn hiraan yani xafs ibni cumar iyo aabihii akara min miati mara ayna soo mareen marka ayib idinkaa la weydiinaya ninka aabiha darajadiisa iyo cumar ibni xafsinba darajadiisa idinka idintaal xadaثna الأcmaش sulaymaan ibn hiraan qaala xadaثna zayd ibn wahb التاaبعي الجليل عن cabd اللahi بن masعوudi qاal إna السلاama salaantu waa ism min asmاء الlah salaantu waa magac ilaahay magaعihiisa ka mida yani ismiga lafdiga aلsalaam ah waa magac ilaahay wey wadacahu اllahu ilaahay baa dejiyey oo keenay fi اlardi adduunyada iyo dhulka faafuuhu faafiya baynakum dhexdiina isgaadhsiiya salaanta ayada ina الrajula ninku idaa sallama calى اlqowmi dadka hadduu salaamo kooxduu soo maray hadduu salaamo faradduu calayhi salaantii oga jawaabaan kaanat calayhim fadlu daraja kaanad waxaa ahaanaysa lahu yani liلصaxaabiyi aw liltaabiciyi aw lirajuli akhir almusalim yani ninkii salaanta bilaabay ee kooxdii salaamay calayhim cala alqowmi wuxuu ku yeelanayaa fadlu darajatin darajo dheeraad bimacnaa adiga salaanta bilaabay ayaa qolyihii kuu jooga ka fadli badan maxaa yeelay adaa khayrka xusuusiyey adaa u bilaabay ayb kaanad waxaa u ahaanaysa lahu ninkii salaanta keenay ama salaanta bilaabay calayhim cala alqowmi fadlu daraja لأnنhu maxaa yeele asagu dakarahum الsalaama salaamtuu xusuusiyey waa ku xusuusiyey dakarahum idan ninka khayrku xusuusiyaaye waa kaa fiican yahay wain lam yarudda alayhi wain lam yuradda calayhi haddaan loo jawaabin oon salaantii uu bilaabay aan looga jawaabin radda calayhi waxaa asa u jawaabahaya man huwa khayru minhu weliya mid ka khayr badan oo adyabu ka udgoon ayib صaxiixun mawquufa wasaxa marfuuca xadaثna mxamed bn yuusuf alfiryaabi qaala xadaثna sufyaan الthawri can hishaam can اlxasan qaala الtasliimu taطawucu wاraddu fariiضة الtasliim salaanto ruux aad ku bilowdahay waxaa weya taطawucun waa sunno sunno wey in adugu salaanta bilowdo ood ruuxa salaantahay waa khayr raadsi iyo khayr kororsi waana sunno wاraddu jawaabiduna fariidatun waa farad marka lagu salaamo inaad salaantii ka jawaabto waa farad weeye sidaa uu xasan albasri sheegay waa sida loo badan yahay sida loo badan yahay jumhuur ahlicilmi ay qabaan weye laakiin daahirka axaadiidta iyo sunnada sida ka muuqatahay salaantu bilaabideeda iyo jawaabteeda farad weeye leannu amar baa meesha yaalla salaanta faafiya lagu leehay waa ismu min asmaaءi اllahi wadacahu اllahu fi اlard fafshuhu baynakum ufshu salaama baynakum waa shay laisku jeclaanayo oo taxaabub ku xidhan yahay oo iimaan ku xidhan yahay idan marka sunna waa ka wen yahay sunna waa ka wen ayib warka daahiriyada xoog badan oo ah in la yidhaha salaanta bilowgeedana waa fardu kifaaya in marka lagu salaamo aad radidana waa fardu cayn warkaasaa socon kara la'amaa sida ay jumhuurtu marayaan waxaad moodaa far baa ku godan walcilmu cinda allah baabu man bakhila biاsalaam wuxuu baab yahay ruuxii ku bakhaylay salaantii ee ku dacna adeygay soo ruuxun ma aha alla ilaahay xadaثna mحamed بn abi bakr almaqdmi qaala xadaثna fudayl ibn sulaymaan saduuq lahu khaطأ kaثiir can muسى bn cqبةa saaxib الmaغاaزي qaala xadaثanii cubayd الlahi bn sulaymaan baana ii qoran laakiin cubaydالlahi bn salmaan wey cubaydالlahi bn salmaan baa sax ah cubaydالlahi bn salmaan alأغr ثiqaة imaam can abiihi aabbihi oo salmaan alأغr ah abu cubayd ثiqaة imaam can cabd cabdilaahi bni camr bni caasin qaal saxaabiga wuxuu yidhi alkaduubu been badanuhu waxaa weeye man kadaba calaa caynayhi ninkii indhihiisa ku been sheegay indhihiisa ninka ku been sheegaa beenala waxaasaan arkay muusa arag waxaasaan ku riyooday kumuusan riyoonin waa u jeeda haddaan arkaayo beentii wey hada huwa alkaduub naftiisii iyo ninka hanfaryahaye indhihiisa beenta ka sheegahaya ninkaasaa ummadda ugu been badan calaa yamiini baa igu qoran aniga calaa caynayhi baa ii qoran annagaa marka idinka toosan baad moodaa lannu riwaayad fara badan macnaha taageeray ayib leannu nusuus khaasaa ku timid in laga degay ruuxu inuu indhihiisa ku been sheego oo waxbaan ku riyooday waxaasaan arkay nusuus khaasaa ku timid kadibna waa noqon karaa ninka beentiisa dhaartiisa ku been sheega asna waa yamiin alkhamuus yamiin alkaadiba yamiin alfaajir intuba waa macquul wاlbakiilu bakiilku waxaa weeye man bakila biالsalaami bakiil iyo bakhaylnimadii gacanadaygu waxay ag taallaa ninka salaanta ummadda kala bakhaylahay hebel qori daba igu soo dheji keeni maysid bay ku soomaalidu bimacnaa ruuxaas waa ruux gacan adag oon adeegga ogolayn oon khidmada ogolayn oo innaba xoog xidhan wey idan hebel wax kale iska badaayi qori daba igu soo dheji keeni maysid xataa idhib keeni maysid wey nacfi iska badaayi iyo dheef iyo waxqabad iyo tolnime war qori dhimbe daba meesha taa lagu gub xataa keeni maysid bay leeyihin idanba ummadda waxaa ugu bakaysa oo u gacan adag ruuxii ummadda salaanta kala bakayn xooluhu siiyo iyo qaraabo xidhiiris siiyo ahalnimo kale iyo wanaag iska badaa salaantii ma baridaan ahayd iyo assalaamu calaykum baa laga laayay wasaruuqu tuuggu waxaa weye ninka xatooyada badan man saraqa asalaa ninka salaaddiisa xada ummadda waxay ugu tugsan ninka salaaddiisa xada in ka gubgubsiinhayo rukuucii dhammaystiri maayo qiraa'o fiican akrin maayo ictidaal fiican ma laha sujuud ma laha idhaafi way iska rig iska tur sida isagoo jawaan cusbaa uu saaran ama kintaal cusbaa ayuu la ordahayaa ayib meeshuu nabigu u jiri salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wa jucilat quratu cayni fi الsalaa marna wuxuu nabigu ku dhijiray ya bilaal arixna biالsalaa idan ruux waa inuu ilaahay bu subxaanaه wa tacala hor taagan yahay intan weeye inta kaydkiisa aakhare u gelaysaay waxaan kaloo dhan digdig weeye idan marka waa inuu meel ku hubsado sida aduu maanta adduunka kugu dambayso oo dibdaba aad tukan doonin baa loo tukadaa oradka waa la iska joojiya ضaciif اlisnaadi mawquuf fiihi fudayl ibn sulayman kaiir اlkhaطأ wاljumlaة الثaaniya jumlada labaad bimacnaa wاlbakiilu man bakila bالsalaam buu sheekh u jeedaay saxad marfuuca iyadoo marfuuco nabi maxamed ka sugan baa jirta kama taqadama الtanbihu calayhi taxta اlأhar kun toban iyo shan baynu ku soo marray buu sheekh halka iyada wakadalika waxaa kaloo sugan aljumla الثaaliثة jumlada saddexaad oo ah wاsaruuqu man sarqa الsalaa fandur sifata salaa oo sheekhu ku keenay ayib idan sanadku daciif ha noqdo ninkaa fudayla ku jira laakiin macnaha xadiidku dhammaan saddexda faqraba waa sugan yihin saddexda faqraba macnihi xadiidku nabigu waa ka sugan salawatu llah wasalam calayh xadaثna ismaaciil ibn aban alwaraaq alasdi kuufiyu ثiqa xadaثna caliي bn misr alimaam ثiqa can caasim alaxwal caasim ibn sulayman alaxwal baa loo yaqaana can abi cuثmaan abi cuثmaankaas inuu yahay abi cuثmaan الnahdi cabdiraxmaan ibn ml inuu yahayna waa macquul inuu yahay abi cuثmaan oo muslim loo yaqaanna waa macquul marka ninkaa muslim loo yaqaan inuu yahay bay u dhowdahay lanna isaga caam ku ah alriwaaya can abi hurayra isaga caam ku ah can abi cuثmaan muslim dambadi can abi hurayrata qaala abkhalu الnaasi ummadda waxaa ugu baklaysan alladii midka yabkhalu biالsalaami salaanta ku bakhaylaya wa ina acjaza الnaasi dadka midka u taag daran ee u tabar daran waxaa weeye man cajaza biاducaa'i ducada ninka cajisa ninka ilahayba beryi waaye ducada awoodi waaye kaasa ummaddana u tabar daran gurig iyo gaashaan iyo awood iyo muruq iyo dagaal iyo xabad iyo risaas midna kaagama baahan ma inaad gacmaha taagato ilah baridaa kari weyd ayib mushkilo wey wa acjazu الnaasi man cajaza biاdducaa صaxiix اlisnaadi mawquufan wasaxa marfuuca nabigu waa ka sugan yahay salawat اllah wasalam calayh baab الsalaami calى الصibyaan wuxuu baab yahay in la salaami karo carruurta yararka ah xadaثna caliي bnu jacd صاaxiب الmsند ثقة إmاam xاaفظ qال xadaثna شhuعبة بن الxajاaج can sinاn بn abi sinاn ba aniga ii qoran sinاn marka ibn abi sinاn اmadني ثiqة imaam laakiin bacضu nusq waxay qorayaan sayaar can sayaar bay qorahayaan oo ra'ah sayaarna meeshan waa dhacaa haabit الbunani wax waa ka wariyaa sayaarka marka abوlxakم alcanaزي wey abوlxakم alcanaزي waa ثiqa imaam isaguna can haabit albunani can anas bni maliki anahu anas mara calىa صibyaanin carruur buu soo maray carruur yareedoo meel ku qooqaysa ayuu soo maray fasallama calayhi markaasuu salaamay assalaamu calaykum war carruur iska warrama buuri waa salaam wa qaala wuxuuna yidhi anas kaana الnabiyu <clears throat> nebigi ilaahi wuxuu ahaa yafcaluhu kii sameeya salaanta ayada ah bihim bisibyaan nabi maxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi carruurta yararka waa salaami jiray bu aniguna nabigaan ku dayanhayaayo saasaan u salaamhaya idan marka inaad kibirka iyo isla weynanka iyo carruur meeshan qooqayso oo bardoodinays maxaad kaga leexan waa salaantaas ka khasaarin kuwan kuma maqlahayaane lama rabo kusii daa ama ha jawaabeen hawl kuu taallama ah kow waxaa lagu tababaraya carruurta inay hadhow dadka markay qaan gaaraan ay ummadda salaamaan oy arrintu arrin diini a tahay oy ku laylamaan oy ku tarbiyoobaan waa kow aaaniya laftirkeedu inaada sanka taagin oo intuu micgiirta bes aadan salayn baa raba oo dadko dhan wada gaarsiiso aalian waa ismi asmaa'iloo la faafinayo faafintay ka mid tahay ruux lagala leexanayana ma jira carruurta haweenka waayeelada ayib saasaa la rabaa <clears throat> xadaana muxamed ibn cubayd ibn abi umayata anafisi alkuufi iqat imaam qaala xadaثna ciisa bna yunus ibn abi isxaaq الsabici can cambasa ibn camaar addawsi waa iqa isaguna ciisa ibn yunus ibn abi isxaaqna sida raajixa iqawe qaala wuxuu yidhi cambasa ra'aytu ibna cumara ibna cumar baan arkayo yusallimu salaamahaya cala sibyaani carruurta yararka oo fi lkutaabi dugsiga jooga kutaabku waa dugsiga malcabadda waxa u taqaanaan ama khalwada la yidhaahdo ubkaasa taas way kutaab waa meesha arda lagu baro kitaabada fartaa lagu baraa alkutaab reebay iyo reebakool kutaab buu yaqaana ardada ardada laftirkooda kutaabka odhanayaan marka waa iyagaa idinka fiican ayib wiilka yarkaa kitaab la yihahdaa kitaab ka dayahde baasha kitaabka o dhan raaci maquulta adgaalkuna waa dhamiya qabaa'ilka raxan weliga dadka kaadhow dariska la baan ku aqalnaa inay kutaab yidhaahdaan baabu tasriib الnisaci cadar rijaal wuxuu baab yahay haweenku in la salaami karo ayaguna raga salaamayo tasliimu الnisaa dumarku inay salaamaan cala الrijaali ragga حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر منذر بن مالك قال يا أبي النضر عند يوم نسوى مرة منذر بن مالك بن قطعة قال يا كلمة أن أبا مرة مولى أم هانئ تابعها جيلك oo umahaana la horaysay ibnata abi aalib umahaani walaaca ina abi aalib caligoa caligoa walaalay waa caligaashi naan walmada ayaa akhbarahu u sheegay ninka abunadur ah annahu abaa mura أنه أبا مرة سمع ابن مقلي أم هاني من بغلة تقول به ذهبت وحنا وليلا بجنا محمد بن عابي وهو يغتسل ولم هو يوم فتح مكة معانك مكة الله فرطي أي أحد وهو يغتسل سوى قبل سنة صلوات الله والسلام عليه فسلمت عليه نبي السلام سوف له مرة حبي المرة أدى الله لناس نبي قبل سنة هي حق قلق التميد النبي السلام صلوات الله والسلام عليه فقال من يقول لك السلام تكت ولا الجواب وعليك السلام كله من هذه وطمة كان وطمة فقلت حاولت أم هاني العلم وأم هاني نوحد مرحبا بأم هاني أم هاني سودهم مرحبا بأم هاني إذا imaam kawaabay ibn cabdilbar xadiidkan ka hadlay wuxuu leeyahay bacd lfuqaha waxay dhaheen haweenku hala raaco qaado gabadha yar iyo ka weyn iyo mid wadhadhaxoodkaha iyo waxaa la fiiriyo soomaaliyan ayagu codkoodu cod jilecsanta kuma salaami karaan qaran ba laga qaado hayaay inanbaa hogaanka la guwaray marka waa inay insaw hadaha u bixin wuxuu leeyahay sunata rasuullana raacin oo warka hoose dhan halla qowalla hmm, warkaasu dhan bannaan la joogo nabigaa salaamay weli salaameen way joogaanay waxayna hayaan lama hayo war anagu macsuum baan ahayo dareenkaa igelin maayo haweenkan waaba carruurtayda gabdhahay ku weeyeen radagu muxuu dhihi waaye idinku leekan iska ilaawaya ma salaaman kartaan aduusan nabiga iyo canabiyaani xagga nabigu ma duwa oo maray dhan in la salaam rag iyo dumarba la salaamo way fasaxantahay jaan kala furan meer foqeynaya mayl laakiin yaa laga tuyin bor xooguu caqliga in laga tuyin iyo maslaxada oo marka zawgta adigu haweenku hadal kulan had eegaysaba gobol taqaanaa ah. xooguu bugaal ma qartaaba oo waa maskaxdu dora hawlada inka hadalkooda hadaad eedayso dalabkaa u bixinba kule adu laakiin hadday dadku kuu sugan yihiin oo waxba dhaba uusan jirin saanta wad shaabe iyo sakiire iyo kabiire iyo cajuusaba la dhacdo kana ajigana ka durayso طيب حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي قال سمعت الحسن ابن ابي الحسن البصري يقول كنا النساء دمركم وحي هاي أنا سوقها من أنه صحابيات كيو كي تابعات كي وينابا yusallimna cala rijaali raggay salaami jireen waa salaami jireen sax wey adugu maslaxadan hala eego siday fuqahaa mutaakhiriinta ummadda u rafaadiyeen inay dheen salaanta haweenku ka cagan yihiin ee gabadhii hadday ku fulaanta iyo mid gashaanta beerka laga xashirmayahay warkaa war jira maaha warkaa war jira ma aha tasliimi cala annisaa dumarka in la salaamo hadda waxaynu soo maraynay dumarku in ragga salaamaan umhaani nabi maxamed salawat llah waslaam alayh ayib xadaثna mحamed بn yuسف alfaryabi qaal xadaثna cabdالxamid بn bahraan waa saduuq calى aqali towkanaama waa iqa ninkaas calى khilaafin fiih can shahr bni xawshab shahr bni xawshab waa taabicii ay xoraysay gabadhan asmaa ah binti binti sakan binti yaziid ibn sakan alcunsaariya idan mawlihiisi wax ka waranaya dowladkiisa oraysay wa ka waranayaan dacfimaana ku jira xadiikiisa xaafid xajar iyo way taxsiiniyeen xadiikiisa hase ahaatee riwaayata cabdilxamiid ibni bahraan can shahr axmed waa ammaanay axmed xambal iyo kayrkii waxay odhan jireen haddii xataa farta lagu mudo xadiidka shahr waxaa si gooni u tilmaaman oo qiimo badan oo mudintaas iyo dhibkaa badan aan lahayn iyo dacfiga aan lahayn riwaayata cabdixamiid ibni bahraan can shahr waa xoog badan tahay ayib marka xadiidku saasuu sheekhu dartii u saxiixiyey qaala wuxuu ihi samictu asma baan maqlay binti yaziid asma bint abibakr asma haddii la idlaaqo iyada ku dhacdaa bint abibakr laakiin ma aha hadda asmadii bint abibakr waa asma binti yaziid ibni sakan alansaariya ana nabiya nebi maxamed baa mara fi lmasjidi masaajidku soo maray masaajidku nabigu soo maray intuu ka soo xagga mxiraab wa cusbatun koox ama jamaaco oo min annisaa'i dumar ka midana qucuudan ay fadhiyaan oon weli aysan bixin qaala nabigu biyadihi qaala wuxuu yidhi yani facala wey qaala bimacnaa facala wey hadda qaala nabigu wuxuu ku sameeyey biyadii gacantiisa ilayhinna ila اnisaa'i bisalaam salaam ba ugu taagay assalaamu calaykunna buul markuu nabigu salaamay salaamta ka jawaabeen faqaalna wuxuu u raaciyey iyaakuna dumarow iska ilaaliya iska jira wa kufraana almuncimiina kuwa abaalka idinku inaad ku jasaartaan kufraan in lagu jasaaro lagu abaal xooro albincimiin kuwa gallada kugu leh jamcu muncim bincimiintu waa ruuxa gallada iyo awaalka iyo gacanta kugu leh haweenna cidda ugu horraysay galad kule waa ninkooda ayib ayadoo meeshaa gurigeeda joogto oo nin doonaysoo rafaasan oo shallaysanayso iskala rogaysa baa ilaahay weelka u soo ajijiyey meel buu geeyey waa xurmeeyey akhyaar buu ka dhigay biil iyo marashii masruuf buu siiya waa ilaaliyaa marwada reerka degan ee afada awey meeshaa joogta maalinkii asaga isqabtaan wxuu dhi weligaaba khayrkaa ma arag maalin baasun baa kan ilaah adeejiyey maxaan ka doonay markaasay ka bilaabaysa tiiba nabigu ka hadlay salawatu lah waslamu alayh iska ilaaliya dumara wa kufraan almuncimiin kuwa abaalka idinku gacansaydhkooda iyo ku abaal xoorkooda wa kufraan almuncimiin qaalat ixdaahunna midood waxay tidhi nacuudu billaahi ilahay baan ka magangelayna ya nabiy allah nabigu ilaahayow min kufraani nicma eh, eh, eh, laahi ilahay nicmooyinkiisa gabadh baa waay nabi waa hawl culus hawsha ayada nicmooyinka ilaahay inaanu ku kufraanno oon ku jasaarno oon ilaahay ku abaalxorro baan ka magangelaynaa idan bimacnaa waa maxay waxay leedahay yani kufraan muncimiin kuma jiro annagu macnaha laga ah, macnaha meesha laga qadanaya nicamta ilaahay annagu kuma gacansaydnaa meesha ku jirto qaalna wuxuu uhi balaa bal iska badaaye waa ku gacan saydhaan alla magane ina ixdaakunna midiin tatuulu waxaa dheeran aymatuhaa garoonnimadeeda garoonnimadeeda ama dabanimadaa dheer aymadu waa yani waa welida aan lahayn ninka aan lahayn marka ama garob ha noqoto ama gashaanta ha noqoto kadib waa la guursan wey ilaahay baa nin u soo kaxayn iman doona xadiiska asagoo dheere kadib way guursan ninkii cabaar la joogi awlaad bay u dhalay reer bay degi maalin baa laysku dhici waa xoog waa laysqoonsane uma taqdab waxay cadhonaysaa alkadbata calaya baa qaban fataquulu waxay dhihi wallahi ilahay baan ku dhartay maa ra'aytu kama arag minhu ninkayga saacatan hal saacad ilbiriqsi khayran qad ilbiriqsi xataa milicsi khayr kama arag dhib un ku joogayba caruurtan baa meesha iga taalla mooye waa horan kaa carri laaba ayb bannaankan kale aallaa mooye haddaan sidayda ahaan lahaa dad qabila waan socon lah kuwaasa ixnibahaya kuwaasoo guriga u hayo mooyeen ballanka ilah inaan habeen usoo hideen alaabbay ka sii fadalika kufraanu nicm eh, illaahi ilahay nicmooyinkiisii kufraankiis kaas wey nabig wuxuu yidhi waxay u qaateen in nicmo weyn oo islaamnimadii iyo diintii iyo alaab kale ay ku jasaarhayaan in abaalkii uu kugu lahaa zawjkaada aad diiddo baa kufraanu nicam ah nicamta kufraankae taasaaba aba ayb wadalika kufraanu nicmi almuncimiin muncimiinta nicamkooda oo lagu kufriyey middaa laftarkeeda wax kale meel kaa u ayib xaggaha sii aadina intana aba waana inta u daran labada ruux hadday qalbi iyo wax isku qirid iyo ruuxuu wanaag sameeyey si fiican baad heshay khayr allah ku siiyo war hebel waad wanaagsan tahay allah ku kaalmeeyo aysan imanin marka dambe khilaafka bilaabani ayib <clears throat> saxiixun buri sheekhu duuna dikri اlyadi صaxiixun duuna dikri اlyadi yani faalwى qaala biyadii ilayhina bالsalaam iyuu sheekhu ku dhegan yahay maxaa yeele waa saxan yahayo ninkay la yihahdo cabdilxamiid ayaa la infiraaday lafdigaa yadka ah inuu nabigu soo maray oo haweenka salaamay axaadiis badan baa tilmaamaysa weliba dariiq kaloo xadiiska weli baa tilmaamaya ayib laakiin lafdiga yad ah nabigu waa salaamay gacanna waa raaciyey cabdilxamiid baa canshahri kala infiraaday cabdixamiid dacfiga ku jira saa dartee lama aqbali karo maadaama aan lagu mutaabacaynin shawaahidda xadiidka iyo uruqda kaleba aysan lafduliyad aysan sheegin cabdixamiidna dacfi ku jiray shaharna uu dacfi ku sii jiray haada waxaa weeye min dacfihima wa suui xifdihima idan saasuu sheekhu daciifiyey marka waa saxan yahay laakiin waynu soo marray in baabka laga qiyaas qaadanayo salaada marka lagu jiro iyo ruuxa dhagahala iyo waynu ka soo hadalla inay iska bannaan tahay laakiin asal saas wey xadaثna mklد بن mالك بن مhاaجر قال xadaثna مبشر بن إسماعيiل الxلبي صدوق عن بن أbي غuنية cabdالملك بن حmayd عن محمد بن مhاaجر بن أbي مسلم عن أbيهi oo مhاaجر بن أbي مسلم labada waaثiقاad wey wiilkii abihiba عن أسmاء بنة يزيد الأنsاaرية gabadha hadda aynu soo marayna wey mara biya النabiyu nebi maxamed baa isoo maray bay tiri aniga wa ana anigo fii jawaarin gabdho la dhex jooga jawaar waa jamcu jaariya gabdho ila eego isku ayni ah atraabin lii igu dadka isku facda ah ama isku ayniga atraab la yihahdaa ayib lidaanna waa la yihahdaa wa ana fii eh, jawaarin anoo gabdho dhex jooga atraabin lii igu faca ama igu ayni ah fasallama calayna nabigu waana salaamay wa qaala wuxuuna yidhi iyaakuna wa kufra almuncamiin ayb iska ilaaliya in lagu gacan sayro ama lagu kufriyo ciddii abaalka lahayd wa kuntu waxaan abay tir haddanahay asmaa min ajra'ihinna calaa mas'alatihi dumarka midda ugu dhiiran in nabiga su-aal la weydiiya anu ahaabay tir idan waa jura maxmuuda tan oo kale jura maxmuuda way maxaa yeele waa jura ku saabsan nabiga in diinta la weydiiyo cilmi la weydiiyo khayr lagala baxo ma aha ku dhiirani xagga xumaanta ma aha ayib caaisho wakay ku ammaani jirtay haweenka ansaareed inay xishoodkooda iyo sariigtii dumarnimo aysan ka reebin inay diinta bartaan oo nabiga sa-aalo weydiiyaan oo wax kastoo ka ishgaalgala ama ka qarsooma xoogow ay nabiga oola tagaan taana waa la rabaa ayib faqultu waxaan idhi bay tir haddaan ku dhiiranaa nabi maxamed ku adkaa xagga diinta marka la weydiinayo yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wamaa kufru lmuncimiin kuwa muncimiinta ahee abaal kale fugaaloobidoodu maxay tahay qaala nabig wuxuu hi lacalla ixdaakuna waxaa laga yaabaa dhacda in badana dhacda midiin taduulu inay dheeraato in badan ay ag joogto taduulu aymatuhaa garoolnimadoodu inay dheeraato ama gabannimadeedu ama guurla'aanteedu min abaweyha cinda abaweyha in badan inay aabbeed ag joogto oy la dhamaato uma yarsuqaha allahu ilahay baa wuxuu ku irsaaqoo siin zawjan nin buu rabbi siin wyrsuqha rabi xuu ku irsaaqi minhu min azawji waladan haddana carruur buu ka siin fataqdabu markaasay cadhoon alkhadbata maalin bay xooguhu isqoonsanhayan isku dhacayaan fatakfur markaasuu ku abaalxori wixii abaal ah iyo wanaag oo dhan bay badda ku shubaysa fataquulu waxay odhan maa ra'aytu minka khayran qad weligeyba khayr kaama arag weligeyba xarig ballay u kaaxigi wax khayr aba kaama arag kuguma qorabo jeeda khayr ba kuma qoran balaaya kugu qoran bashar halkaas ka bilaab haweenku kale afbadan yihin mid baaba markay ku qabato dab baa kaa kacahay ayib idan tiibaa nabigu kala hadlaya salawat wasalaamu calayh ilahay aswaajtii haweenkaasuu bi baabu man kariha tasliima alkhaasa wuxuu baab yahay ninkii kohday ama diiday salaanta khaaska ah inaad ruux goonaan salaanto iyadoo la fadhiyo ayib ruux hadduu yahay wax dhiba ma lah laakiin ummadda wada fadhiya tira assalaamu calaykum sheekh hebel inaad ruux goyna maagto dadka wada fadhiyaan salaantaas laga cararay xadaثna abu nucaym alfضل ibn dukayn can bashiir ibn salmaan alkindi abu ismaaciil alkufi iqaة yugrib can sayaar abiاlxakm alkufi asna waa maqbuul lakinahu qad tubica fi اxadiiث can طaariq ibn shihaab qaala wuxuu yidhi طaariq ibn shihaab kunaa cinda cabdullaahi juluusa cabdullahi bn mascuud baanu la fadhinay cabdulaahina haddii la ilaaqo cinda taabiciin ama fi saxaaba asaga wey cabdulahi mascuud baanu la fadhinay fajaءa waxaa yimid aadinuhu aadinuhu yani kii wax ogeysiinaya yani xaajibkiisii wey aadinku waa ninka muclimkee wax ogeysiiye wxu sheega saasaa jirta saasaa lagu leeyahay waa lagu yeedhahayaa aadinku ninkaas wey bimacnaa xaajibuhu waardiyihiisi gacanyarihiisii muruudkiisii wey ardaygiisii ama khaadimkiisi waxaa tidhahdaba ninkii baa u yimid wuxuu ihi qad qaamat الsalaa cabdullah salaaddii baa la gaadhay faqaama cabdullahi waa istaagay wa qumnaa macahu annaguna waanu raacnay daariqii rag kale la joogayba fadakhalna almasjida masaajidkii salaadda laga aqima waanu gallay fara'a annaasa dadkii buu arkay cabdullaahi rukuucan ayagoo rukuucsan fii muqadami اlmasjidi masaajidka qaybtiisa hore safka hore oo la rukuucsan yahay buu gadaal masaajidka bannaan ka soo galay ayib fakabara cabdulahi meesh ka soo xidhay halkaasu ka soo xidhay albaabki laba saf baana tukanaysa halku ka soo xidhay wa rakaca waana rukuucay wamasheela markaasan soo soconi intaad soo xidhata taagnaan mayso waad rukuuci adoo rukuucsanoo jilbaha hays soo socon saas wey maa intaad xidhatan soo socon maaha haggaasaad ka soo xidhan albaabkaasaad ka soo xidhan waad rukuuci kadib waad soo socon soo rukucsan ma socon kartid haddaa doonta lugaha sii daaya waa socon karta adoo foorara socon adoo saa u fooraro rukuucsan baad soconaysa ilaa aad safka soo gasho ama meeshii lagu taga aad timaado hadduu adoo dhexda soo socdo imaamku istaago samcalla adnaga halkaasa samcalla ka dhihi adnaga soo socod safka soo geli idan rukuucda kuma dhaafi meel fiican baad kaga xidhatay sunnada fiican wey hmm. waa degdega wey degdega wey zaadaka allahu xirsan walaa tacud waa degdega baa nabigu u diidan yahay salawatu llah waslamu calayh in la soo orto lama ogolo adoo neef tuurahaya aad meesha soo gasho oo ruclaynhay tartiib soo soco ida ataytum الsalaa falaa ta'tuuha waantum tascawn waatuuha wacalaykum bisakiinati wاlwaqaar taas wey <clears throat> wamashayna waanu soo soconnay wafacalnaa waxaanu samaynay ila waa taabiciine mila maa facala wuxuu samey cabdullahi ila isagaa faqiihe saxaabigii nabi maxamed weeye asaga u aqoon loo ku dayanay keligii ma aha waxaa sidaa sameeyey abubakr الصadiiq waxaa kaloo sameeyey zayd ibnu haabit waxaa sameeyey cabdulahi bni cumar eh, ibn khaaab waxaa sameeyey abu hurayra waxaa sameeyey ninka loo yaqaana ibn mascuud idan eh, ibn cabdilbar ima ibn waxay waa ijmac صaxaabo bal ibn cabaas mar la weydiiyey zayd mar la weydiy xu hiy sunna waa suna nebi maxamed salawatu waslamu alayh laakiin bishardi waa in eh, ay kaa jiraan imaamka iyo dadka tukanaya ay kaa jiraan xagga qiblada aggaa intaa ka soo rukuucdo adoo aggaa usii jeedaa socon mayso tagoobka ka gasho waa inaad agg ka soo gashaad qiblada agg kaa jirto famara rajulu nin baa soo maray ninkaasoo musricun degdegahaya nin degdegahayaa soo galay faqaala wuxuu hi calaykum الsalaam ya aba cabdiraxmaan cabdiraxmaanna waa kunyadii cabdullah mascuud idan raggii jamaacadahaa ee taabiciin iyo saxaabada lahaa nin buu magaca dhabay soo maaragti aa salaantu ma ummaddana iska wada lahayd mise cabdulaahi basaad ola jeeda adog faqaala cabdulahi wuxuu ihi sadaq allaahu ilaahay baa run sheegay wa ballaqa rasuulii rasuulkiisuna waana gaadhsiiyey ilahay wuxuu sheegay waana soo gaadhsiiyey ayib intaasuu kaga bax abdullah waa aamusay maxaa nebi maxamed baa wuxuu yihi aakhiru zamaanka waxaa iman doona bilaaban doona wax la tasliim alkhaasa indha garasho ninkaad garanaysa maad salaami iyo ama salaan ruuxu ugu gooniyoola fagdhano meel fadhiya in hegla calaykum sheekh hebel salaamu calaykum hebelow ah. marka taas xilligii saxaabada ma jirin bu laakiin haddaan haynaa buuri marka nebi maxamed baa noo sii sheegay run buu sheegay buu ilahayna subxaana wa tacala wuxuu u sheegay waana soo gaarsiye rasuulka idan falamaa sallaynaa markaanu tukannay rajaca waa laabtay cabdulaahi gurigii buu ku laabtay fawalaja calaa ahlihi reerkiisii gurigiisabuu galay wa jalasnaa waxaanu fadhiisannay fii makaanina meesha aanu fadhiisan jira haddaan ardadaan nahay ardada gurigay fadhiisan jirtay meeshu cilmigu ku gara jiray baanu ku firnay nantahiru annagoo korinayna sugayn cabdullahi inuu noo soo baxo xataa yakhruj ilaa uu soo baxo faqaala bacduna libacdin barhkaanu barh kale wuxuu ku yidhi ayukum yasalu ayukum yas'alu kiimiyada wax weydiinhaya hadalkii hadaa'i markii ninkuu yidhi assalaamu calaykum ya aba cabdiraxmaan cabdullahi wuxuu ku jawaabay sadaqa allaahu wa ballaga rasuuluh buu ku jawaabay hadalkaa wuxuu oga dan lahaa cabdullahi caaliyaa ku dhaca qaala taariq wuxuu yidhi ana as'aluhu anaa weydiin baan adhi waxaad la wareegeysanaysaan diin wey hawshii sheekha in la weydiiyo khayr wey man qaala lisheekhi lima lam yuflix meeshaan ka shaqayn mayso ayib waa in diinta lais nabi maxamed baa la weydiiyey nabi maxamed markuu cilmi u sheego saxaabadu hadduu ka ishkaal galo ama ay u arkaan nabigu wax hadalkuu sheegay in aayad uu ka hor imanayo ama xadiid hore uu ka hor imanayo nebi maxamedow susaan ma ahayn bay dhihi jireen nabigu ishaalku u bixin jiray waa sharci jiray wax kastoo duuduub ku qaada socon maysa sheekh ah. midho berda duuduub baa loo laqabay dhan soomaali dadka qaarkood ilaahayna yubyub baa loo caabudaa yubyub yani duuduub baa loo caabudaa bimacnaa waa ashaaciro warkeed iyo iyo mucziliya jahmiyo an caqliyada waay le sii dhexgaysa ku fasahaadi raazi iyo hazali baa in dhex qaado waa ku dhumeen laakiin markay caqiidatu salaf tahay bitafsiil in loo dhex galay baa kaa kordhi marka dad maqasho midho bardo dudu baa loo laqaa sax weeye oo birdu markaa taa tirado cayaan iyo wax badan buu leehay iyo xataa gas aad mooda inayba quhaanjo tahay buu leehay marka iska rugteen waxba dareemi maysi ad af ku turto dudu baa loo laqaa haddii galaadha magacuu kadib waa ka yaaqsan ilaahay laakiin yuyubba loo caabudaa waxba kama jiraan waa muldaa ku dhisan weeye calaa aljahmiya <clears throat> fasa'ala waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi idan hadalka hadaaya meel saar baa lay cabdullaahi faqaala wuxuu hi cabdillah mascuud can inabiyi isagoo nabiga ka tabanaya qaana wuxuu hi bayna yaday saaca qiyaamada horteed waxaa ahaan doona tasliimu alkhaasa salaan gooni ah wafushubu tijaarati iyo ganacsigoo faafo baaha xoog gadisle iyo warato iyo xooguu qararaf iyo beec mushtari iyo howlaa la sheegi jira dhowr nin baa jiri jirtay hadda meel kasta dukaan baa ka furan business soo maaha ah. nabi maxamed waa sii sheegey salawat ullahi waslamu ka magaalo ka magaala hadda waxaa wey meel kasta maqaaxi jid wax kastaa yaa yaala meeshaa laguu keeniba xatىa tuciina اlmarأaةu زawjaha calى اtijaarati ilaa haweeneedu ay ku kaalmayso ninkeeda dukaankii ee la gabta haween guriga fadhiyoon dhaqaaqin yaa la arki jiray oo la macjinleyda waxaasan soo iibiye oo la siri karo koo tahay waxaas saasay noqotay kan kan u qabtay kuwa maanta jooga lama siri karo malagaabaa galay yaa xisaabta kaa yaqaan waxba kaa socon maayo xaqiiqi lagu socdo mooyeen warku xataa tuciina ilaa ay caawisay kaalmayso almaratu haweeneydu zawjaha ninkeeda cala tijaara halkaasa gaari doonta nabigu xilligaa ma jirin laakiin ilaa awaakhir saxaaba cadowda ma jiro ayib waxaa kaloo bilaaban doona aakhiru zamaanka iman doona waqatul arxaam qarabadoo la gooyo ninkule hooyada islaamta kula arkaysaa reerkiinaanu ma aqaan hooyanaan aqoonin walaalbaan aqoonin seedi dumaashi sodoh ma aqaan adaan ku rabaan halkaa so badhiso aniga waajib isaaran baa anugu gabadha hooyadeed iyo qaraabadeeda inaan xidhiiriyo ma xaq lagu leeyahayba waa su-aal lagu weydiin lagula iman wey qadaraam gabadha isaga hooyadihii hadday xurmayn wada burbu la fuula wa garaac isaga hooyadii iyo aabihii hadday ka aamusto oo talefoon ku damiso malageed baa galay laakiin isaga gabadha hooyadeed iyo walaalkeed iyo aabbaheed iyo adeerkeed cadow shisheeye u yimid ayib xataa aan soo salaam uu dhiman hayaa sagaarada kaba yeeli mararka qaarkood ninba waa i yimid ugu yidhi salaadii waxaan ku idhi duq adeerkeedu xanuunsanay isbitaal yaal baytir waan u tagahayaa carruurtii mec baa kaga tagtay duqi bay aadday duq bay turaan aadhayaa hadda kahor bay intii meer aadday kusoo daahdo xilli xunuuntana buuri maalin labaad bay tiribu waa aadahayaa waxaan idhi bu haddaad maanta baxdo carruurta kaga tagto gurigi ood adeerka aado waad furantay reer kusoo noqon maysid waa iska dhaqaaqday sheekh ma furan tahay bs u marsanta tagtay oo duqday soo salaantay oo xoogay u geysay way soo noqotay bal ka tali ayb idinkaa xukumaya xukuma idinku waqad اlarxaami arxaamto la gooyo ayaa akhiru zamaanka iman doona wa fushuwu lqalami iyo qalinkoo faafa qoraalka kitaabada xilligii nebi maxamed ilaa xilligii ka dambeeyey ilaa boqolaalan sano ninka ore ee farta yaqaanaay rag yaroo boqolkiiba laba boqolkiiba hal bay ahayd hadda laakiin intiinan meesha fadhiday in kaleba nin aan maanta qalinka la kala bacayn ama kolkuletar faraha aan saarayn inuusan jirin baan u malayn waa laga sii warrama hawshaaso dhan wa fushuw alqalam yani fushuw qoraalka iyo fartaaba aada faafi doonto waxaa kaloo badan doona akhiru zamaanka waduhuuru shahaadati zuur waduhuuru shahaada bizuur shahaada been ah shahaado been oo xoogu yar intiikidhoga yar lagu siiyo haddii anaa oo mara kacay hmm. maradii waa furus buu ninkii nin soomaalida la yidhi aad buu dadku u jiray oo nin dhib badan buu ah wuxuu ihi maragu waa furis kitaabna waa maris buuri sidaodaba hanti buu dhacay haddii makhaati iskaba makhati waa furi bur anaa makhaati ka ah sidaoba marag ku timaado furis fur makhaatiga kitaab haddii loo hordhigana maris waa in la maro wallaahi bilaahi tallaahi baana waxaa qabin arag marhaatiya ka ah walaalkaabaa la qabsay anaa makhaati kaa ah, hawshaa shuqulku ma laha sideeduba hawshu waa saas buuri markii makhaati lagaaga baahdo fur kitaab iyo yimiin iyo dhaar baa timid gacanta saar maxay wadaaduu sheegayaan bu maca salaam wadhuuru shahaadati <laughs> makhaati beenaadkaa badan doona uhuuri shahaada maraggaa daahir doona muuqan doona bizuuri been lagu makhaati kaco waxaa kaloo ballan doona akhiru zamaanka soo bixi doona wa kitmaanu shahaadati alxaqi makhaatiga dhabka oo la qariyey ninku uga cabsanba niya hebelow markii dhibkan i qabsanaya adaa arkaayo waa taagnayd kaana makhaatiga u fur carruurtii baasanay uu cabsanayaaba sheegi maayo ama lafihiisu ugu cabsan ama ninkanuu diiday ku makhaati kaco waalkii ama waa qaraabadii ama xoogo hilbacun bay leeyihiin ama wadacun bay leeyihiin ama xoogo saaxiibo weeye koobkii shaaha baa lagaa goosan bu isleeyahay yeelima mahaya markhaatigii dhabkaana iyo xaqaana waa la qarin kuwa waa la furi qoraalkii waxbarashada faafi yani kitaabada goosimaa soo bixi tijaarada bisiska adduunka o dhan wada gaari salaan khaasaa ah bilaaban dhowrkor haduu kusaanaa gelin nin u ahaa kan miyuu yaqaanaa waa ka bilaabi halkaasay maraysaa hawsha intuba waa la hayaa intuba wax taagan way xadaana cabdullahi bn saalix katib alleyd hadda gar haddii laisku qabsado maxkamad la tago maanta garta waxaan loo xukumay ninka shilanka badan garta waxaa iskale sidiisaba ninka xawoolaha badan baa iskale qareenka ama abukaataha iyo looyarka u khatarsanee u gaalsan ayuu lacag u dhiibi bes intaasuu nacamlayaal iyo koolbaxusnaguu keeni malagan baa galay waad ka samay dart intii ayar geed la geeye duqay loo saaro ayar lakala tuuri jiray ninkay dabdara la qaban jiray hadduu iswaa bur lagaga shaqayn jiray ma jirto wax ayada lagu kala tegay xataa wadaaddaha qabaa'ilka kala dhashay baa hadda qoys markay dhib qabsado sheekha reer kale kuma kalsoono sheekha ka dhashay reerkaa kale kuma kalsoono waa inay sheekhooda keensadaan laba wadaadoo minhaaj wata nina dayri wataas ku horman laba qoysa meeluu sheekoodu joogin waxba gartooda la geli maayo waa in sheekooda yimaado halkaasay baashu gaadha xadaثna cabdاللahi بن صالح katib الleyث qال xadaثnي الleyث بن sacdi qال xadaثnي يزيد بن أbي xabيbi عن أbي الkhayr martd can cabdالlahi bni camri ana rajula sa'la rasuul الlah nin baa rasuulka ilaahay weydiiyey muxuu weydiiyey ayu lislaami khayr islaamka keebaa u khayr badan bimacnaa afضal acmaasha iyo umuuraha diinta keebaa u fadli badan qaala nabig wuxuu yihi tudcimu الطacaama raashinkaad ummada siin dadka baahan qoodi dadka baahana tabaalaysan qoodi wa taqra'u الsalaama salaamtaad ku akhriya calىa man carafta waman lam tacrif ciddaad taqaano iyo kadaan aqooninba salaad hawl kuu taalla maaha faafi idan islaamka qiimaha badan wey salaanta waa in la faafiyo bukhaari marka wuxuu rabaa xadiidka hore caddeeyey salaantu inay khaas tahay salaanta khaaskaa inay tahay min ashraad isaaca iyo calaamaadka qiyaamada xadiidka dambuu ku baabinaya wuxuu leeyahay xadiidkaa hore lama rabo inaad tihahdo salaanta aad gaarsiiso calaa man walam tacrif lama doonahayo tasliim alkhaasa idan sidiisuba sharcigu wuxuu inta badan ku xidhaayay aakhiru zamaanka ama qiyaamadu markay soo dhowdo waxaasaa dhici doona saasaa iman doonta wixii inta badan la yidhahdo waa shay caayan oon haaliban shay fiican ma ah bukhaari marka salaanta khaaska ah inay xun tahay iyo inay fiican tahay xadiidka hore ma caddayn laakiin wuxuu caddeeyey keliya inay akhiru zamaanka ima doonto xadiidka dambuu ku lifaaqayoo su kugu sheego inay xun tahay oo ah wataqra'u الsalaama calى man carafta waman lam tacrif idan tasliimu اlkhaasa waa mukhaalifa lada xadiid idan waa madmuuma aayat اxijaab wuxuu baab yahay aayaddii xijaabka ka sheekaysa suuraة اlaxzaab sideeday u degtay iyo qaabkay u degtay xadaana cabdullahi bn salix kaatib اleyf qaala xadaanii اleyth qaala xadaanii cuqayl ibn khaalid ibn caqiib can ibni shahaab الzuhri qaal akhbaranii anas bni maliki anahu kana ibna cashri siniin maqdama rasuuli illahi اlmadiina anas wuxuu kuu sheegahaya nabi maxamed markuu madiine soo gelay toban jir baan ahaa buuri annahu kaana inuu asagu ahaa ibna cashri siniina toban jir ayuu ahaa maqdama rasuulilah rasuulka ilaahay soo gelidiisu soo gelhayey almadiinata madiino maalinkuu nabigu soo hijrooday ee madiino yimid toban baan jiray buuri fakunna ummahaatii hooyooyinka waxay ahaayeen buuri yani habaryarihii hooyadii umu salaym umu xaraam haweenkii isaga aha ahaa yuwaaicnanii kuwa igu tarbiyeeya calaa khidmatihi nabi maxamed khidmadiisa yani waa igu lalii jireen buuri inaan la qabsado oo nabiga khidmadiisa jir wey marka la soo leeliyo la habeeye baa nabiga loo keenay way tageen umusaynaan maxamadow wiilkan anasa wiil jira wey waa nin dhig badan maskax badan wey nin degan wey wax kala ma qaban karaa kuu khidmay ku adeego leyla nahaara kuu adeego ayb faqadamtu nabigan u adeegay buu hi cashara sine toban kale toban toban kun jir labaatan jir ayb watwafiya nabigu waxaa la oobsaday wa ana ibnu cishriina sana anoo labaatan jir ayuu nabigu geeriyooday salawatullah slam alayh toban baan jiray markuu nabigu madiine yimid nabigu toban buu madiine sii joogay intaa uu khidmaynayay labaatan jir anuu dhintay ayib anuu labaatan jiruu dhintay caaishana sideed iyo dib markuu nabigu dhintay sal slam caaishu laba sana ka weyna anas baa laba sana ka weyna ayib fakuntu waxaana abu hi aclama annaasi dadka ruuxa u yaqaanay u ogaal badan bisha'ni alxijaab xijaabka fas'aluuhunna min waraa'i xijaab aayaddaa soo degiddeedii cid maanta ana iga taqaana ma jiraanbu laannuu nabiga maxamed anaa u khidmaynay haweenkiisu xilligu xijaabay iyo xilligay e, iska jilbaabnaayeen intuba anaa ka warqabu fakaana أwala ma nazla mabtanaa rasuulu اlahi sal l slam bizaynaba binti jaxshin fakaana awala ma nazl shaygu u horreeye soo dego imaqraan wuxuu ahaa mabtana rasul yani waqta ibtinaa'i rasuulilahi wata mabtana yani mabtana waqta ibtinaa'i rasulillah sal slam wey ama la mabtana baad gelin lam baad gelin ama mala masdariya darfiyaad ka dhigaysaa waqtiyi waqta ibtinaa'i rasulilah sal l slam xilliguu nabigu dhistay ee dhisanayey bizaynab binti jaxshi bay ahayd aayadda u horreysa soo degtay waxay soo degtay xilliguu nabigu dhisanayey zaynab binti jaxshi warkuu cadi asbaxa nabigu waa wabaristay aruusan asagoo ku aroosa bihaa bizaynab fadaca alqawmu u yeedhay idan meeshan waxaa laga qaadanhayaa inagu war haddaynu somalilanna shaql ku lahayn weliimada marka la dhigahayo waa in meerku ka horeeyo gurigalkuna ka horeeyo marka xerooda gabadha maanta loo meeray oy caawa asagii xaaskiisa wada baryaan oy nicmadii ilaahay xalay gaadheen bari aroortii baa yaa loo weliimaynaya waa in laba ruux horta isarkaan oo ay xalay wada baryeen ama laba habeen wada baryeen ama saddex iyaga u taalla waa inay isarkeen ba kadib baa la dhigahayaa weliimada walaalkiio ooman bal soomaali maanta hilib ku wareejinaya waa khalad arrintaa iyada ah sunnada nebi maxamed waa in la raaco wey ayib saasuu nabigu weligii yeelay maymuuna guurkeedii zaynab guurkeedii jamiica annisaa markaas fiirsasaasay ahaayeen markuu nabg sal slam la aqalgoo cawda baryaan baryey aroortii waaga ka baryey buna welimada qaban jiray waxba la hadayan ku gaarsiina waaga ka baryey ee welima laga raba ayib hawsha hawl wanaagsan way muhiim ah ayib fadaca alqawma qolyihuu nabigu u yeedhay faasaabu markaa yani towkii welimada loogu yeedhay faasaabu markaasay waxay heleen asiba yani cunewe min aacami raashinki uma kharajuu markaasay baxeen qayb baa baxday badankood wa baqiya rahdun koox soo hadhay weliba marka la cunay rag baa u fadhiista iyo manqaxiyo sheeke iyo fadhigudir ragna markay waxoodu cuneen ba iska baxeen waana duceeyeen faaaaaluu waxay dheereeyeen qolyihii almukta nagaadiigii waa nagaadeen mukti raagidda waa ku raadeen meesha cabarba iska fadhiyeen faqaama nabigu waa istaagay faharaja waa baxay nabigu waa istaagay gurigu ka baxay bannaankuu baxay wa kharajtu anna waan la baxay anas waan raacila waa gacan nabigu wuxuu saa u yeelay buuri likay yakhrujuu say u baxaan u dareemaan waxaaba intaa ka dambeeya inaan aysan ficin lasii fadhiyo somalida waxay tiraa aroos lagama raago lagumana raago war saxa wey warkan war dhaga wey waxay dhaha aroos lagamana raago dhigmana raago yani haddaad iska maqlaato ninku markuu arooska toddobaadka dhammaaday ama bilba joogtaraa haddaan socdaa baarak allaahu aayad <laughs> ii soo xadiidka muxuu ahaa baaraka allahu lakum wabaarak calaykum aa tirahdo warshaq waa ku sidahadday haddaad timaadana laskama fadhiisto aroog baa timi ilaa duurka baad iska sheekaynaysaa shaah kala geena wsha lama rabo meesha xisaabaha ka socday reerka u banne faraha ka qab ilfuura noqon reerku has oo halla sheekayso ma aha adii koole musaaraca socota kama hadlayna bimacnaa dadku waa dad isku cusub oo gabadha waa kaayanaysaa oo xoogay waa qaawanaysaa waa in ayada wadaadka islaamaan baa la rabaa day maantuna ku dhex jirtaa ina xijaabka dhanka uu ninkiina adig kula joogo dee gabadha cillo ku dilaysa mees kaga bax wey likay yakhruju say u dareemaan nabigu wuxuu ka xishooday inuu dha saxaabada de waa dad raashimateen maxaad fugaysaan oo hadal qadarsan nabigu waa ka leexday likay yakhruju say u baxaan famashaa nabigu waa socday famashaytu macana waan la socday waa raac xataa jaaa nabigu ilaa uu gaadhay cutbata xijrati caaisha caaisho qolkeedii kadinkeedii buu gaahay xujradu waa meeshaas eh, alwaxa yare taagan kadinka meesha kabdhoodka halkaas oo kale wey halkaa ila nabigu gaay albaabka caaisha ilaa nabigu gaadhay uma danna nabigu wuxuu mel inku cabaar meeshaa taagnaa annahum kharajuu inay baxeen raggii saxaabada ah meesha ka baxeen farajaca waa soo laabtay rasuulku warajactu macah anna waa la soo laabtay xataa dakhala calaa zaynab ilaa uu nabigu u soo galay gurigii zaynab qolkii yimid faidaa hum juluus weli waa fadhiyaan saxaabadda waa sheekaynayaan faidaa isla markaa nabigu soo laabtay hum saxaabadu juluusan farajaca waa laabtay wa rajactana waa la laabtay inay dareemaan mar labaad xataa balaqa cutbata xujrati caaisha wadanna haddana nabigu wuxuu maliyay annahum kharajuu inay baxeen markaa acbaru meeshaa taagnaa nabigu sal l salam wuu soo laabtay haddana wa rajactu macah faidaa hum qad kharaju markaa saddexaad bay baxeen mise markaa labaad baan ahaa marki labaad ha faidahum qad kharaju mar saddexaad way hadeen marka saddexaad bay baxeen lanno ragga horee baxay mark hore ka soo hadheen saxaabadii horee baxday intay cunteeyeen baxay way ka soo hadheen waa lamar wey midna waa ta nabigu soo laabtay haddana uska noqday markii saddexaad bay baxeen ayib haddii xagga laga fiiriya marka labaad bay noqonaysa faidaa hum qad kharajuu fadaraba الnabiyu nabi maxamed wuxuu ku dhuftoo garaacay baynii iyo wa baynahu asitra habeenkaasa waxaa soo degtay suurat axzaab ayada ka midka habeenkaasa soo degeen habeenkaasay yimaadeen ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta الnabiyi ila an yuna lakum aayaddaasaa soo degtay habeenkaasa timid ilaa fas'aluuhuna min waraa'i xijaab ayay soo degtay ayib marka markaasuu nabigu wuxuu xidhay jilbaab weyn xijaab weyn buu xidhay anas xaggaasuu maray nabi maxamed o ragtiisa maa kala maray fadaraba nabiy garaaco sameeyey baynii aniga inta ka dhexaysa lagu khaadimu ahay wa baynahu inta asaga udhexaysa ah sitra maxaanku dhahay daahi ama gandoobka waxa tiraadaba wa unzila waxaa la dejiyey alxijaabu xijaabki waa la dejiyey ayib idan cid iga horraysay iga taqaana ma jiraan wey nabigu intuu dhaqaaqay intuu soo noqday saxaabada kusoo hadhay meesha aayaddu markay timid qaabku nabig xuro dhan isagaa sheegay culmad waxaa laga qaban beliya xadiikan laga qabanayaa in ninka sheekha laazima ama macallinka laasimay inta badan uu xogta isagu kaa ogyahay abu mar mar baa ordi ku soo dhaco darsi baa dhegeysa ordaa ninna habeen iyo maalinba wuxuu ka qartaagan yahay sheekhu qartaagan yahay macallinka wax ka baranaya idan waxyaaba badan buu kaaga ogyahay saa darteed ruwaadda hadday isqabtaan oo xadiid sheekh laga waran isku qabtaan waxaa la fiiriyaa marar badan la fiiriyaa hebel iyo hebel waa laba xaafid waa laba fiqo laakiin labadooda keebaa sheekhu u badnaa la joogitaanka waxaa loodhan hebel baa u badnaa xadiidkiisa xoog badan kana xadidka ka kacwo waa tarjiic bay noqotaa ariiq min uruq tarjiic bay noqotaa ayib <clears throat> baab alcawraat ahalaa wuxuu baab yahay cawraadka saddexda ah xadaثna cabdالcaزيiز بn cabdالlahi اlweysi in badan baad soo marteen qaala xadaثna ibrahim bn sacd الزhri can salix bn kaysaan can ibni شihaab can taclabata bn abi malik alquradi wa saduuq lahu ru'ya nabi maxamed waa arkay laakiin wax samaaca kuma laha ayib ama waa min sakaari saxaaba dhe ama waa min kibaari taabiciin dhe ayib anahu qaala ninkaa wuxuu yidhi saclaba ah rakiba أنه قاaل rakiba إilى cabdاللaahi بni suwaydin sida صaxiixa waxaa weeye أnahu rakiba ilى cabdالlah bimacna ninka ثaclaba ah ayaa cabdالlaahi aaday ثaclaba ibn abi malik alquradi ayaa wuxuu aaday cabdالlahi bn suwayd oo صaxaabi ah saasaa sax ah aniga laakiin hadda waxay qoran أnahu qaala rakiba ilى cabdالlah iyado waa macquul inay sax tahay oo isku mid wey lakin saasaa kaga fiican lahayd ratiba bimacna saclab wuxuu u fuulay ilaa cabdilaahi bni suweyd mugaaid u qaato waa aaday cabdilahi bni suweydna waa min sakaari aaaba min asaxaaba weye ayib akhii bani xaarisata ibni alxaaris bimacnaa waa qoysku ka dhasha baa laga hadlaya cabdullahi bni suweyd reer bani xaarisa wey bani xaarisata ibnu bani xaarisata akhi waa iska yidhahdaa bimacna waxay u ma aha qoyska waayo yihiin uu ka dhashin uu ka dhashin baa loo jeeda akhi bani xaarisata reer bani xaarisa walaalkood aha bimacnaa wiil ka dhashay aha ibnu xaaris yas'alu asagoo weydiinaysa calaba cabdullahi wuxuu weydiinayaa can alcawraati ahalaa saddexda xaaladoodee khatarta ah saddexda xilli een la ogolay in cawratoda xataa ay kuu soo galaan iska baddaa ruux kale wa kaana wuxuu ahaa cabdullaahi yacmalu bihina saddexdaa cawraad nin ku dhaqma oo aayadda fuliya alaau cawraatin lakum buu ku dhaqmi jiray marka taabicigan ama saxaabigan yar ee wuxuu bal saxaabiga kaa weyn aad la soo tashatay soo weydiisa aayadda faqaala wuxuu yidhi marka cabdullahi bnu suweyd maa turiidu maxaad ka rabtaa cawraadka alaadka ay weydiinayso maxaad ka rabtaa faqultu waxaa dhi uri uriidu waxaan rabaa an acmala bihinna inaan ku dhaqmo oon qaato oon fuliyo faqaala wuxuu yidhi marka cabdullaahi idaa wadactu iyaabii dharkayga markaan dhigto min aahirati harka digtiisa duhrayda duhurka lam yadkul calaya ima soo gala aniga axadun ruuxoo min ahli ahalkay ka mida axadkaasoo balaqa gaadhay alxuluma biyaduulis gaadhay ilmo qaan gaadhay ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdee marba haddii duhur la gaado oon dhar yaraysto cid ii soo gelaysan balcaantayda ka aban ma jirto وهذه cawرة hadi waaid abso إلا بإذن mooy idankaga mooye inaan u fasaxa mooye إلا أن أdcuuhu inaan u yeero mooye ondha hebelow aab kaalay heblaayey aab kaalay inaan u yeero ii yimaadaan mooyeen abada فadalika yeeridaan u yeeray idnu idankiisa wey ilmaa u yeedha haddana ma soo galaa kuma dhihi karo xaa tira aabbu kaal wuu soo ordu ku iman adoonka feeraha kagama dhufan kartid maxay adaa u yeedhida u yeedha uu ku yimid idan wey ayib taa waa qodob wlaa ida طalca alfajru wataxaraka الnaasu xata tusala asalaa talabaadna waxaa weeye walaa ida alca walaa yadkul calaya axadun wey walaa yadkul axadun calaya idaa طalca alfajru oogtu markay dilaacdo waagu markuu baryo oo wataxaraka الnaasu dadkuna ay dhaqdhaqaaqaan oo la socdo waagiibaa baryey nin weysaysan haya nin mas-uul gal haya nin meel kala haya waa loo dhaqaaqay ayib xilligaana cid isoo karta ma jiraan xataa tusallaa asala ilaa salaada la tukado lann waa qamiis yar oo gacmu bannaanka joogaan oo xabadku bannaan musuus iskaga galo isagoo inta qaarkooda maro ugu duubanta inuu musuus iska galo xilligaa waa xilli cawdhaa wey laakiin markii salaadii la tukado ruuxii uu soo labistay oo ruux soo diyaargaroob ayb xataa tusallaa ilaa la tukado bur asala salaada la tukado bal ninka waayeelka cala ibnu kaadida xijagaasoo qaadan basusha ku or waa dhici karta marka waa xilli aan la ogolayn islaamku dharinaysatay wadaadku dharinaystay marka waa halis wey taana waa qodob labaad bu qodobka saddexaad walaa yadkhulu axadun calaya idaa sallaytu alcishaaa cisha haddaan tukadana ruux ii soo geli maayo wadactu iyaabii dharkaya aan dhigto xataa anaam ilaa aan seexo saddexdan xilli wax laga hadlay waxaa weeye waa dadka guriga ku nool wey waa maxaarimta maxaarimta gurigeeda ku noole caruurtaadii iyo addoommahaadii dadkaa wey ama ummadda kale korka ka imanaysa xilli kasta idan baa laga rabaa hawshiiisa kaa khaldami mar kastoo adu aad bannaanka ka iman dadka kale korka ka dhammaan waxaa laga rabaa fii kulli waqti iskaidaan laakiin tan waxaa weeye dadka xaamadda ku noole maxaarimta caruurtaadii iyo maxaanku dhadaayey addoommahaadii oo kale saddexaa xillin ba idan ku weydiisanayaan inta kale way gaalabixi guriga ka tirsan yihin agay u geli agga oga soo bixi wacinaya waa inaad kala fahanto wey lannu ayaga dila mar kastaba idmaa laynka rabaa naftaada qaban hadi gurigay ku nool yihiin waa carruurtaadii waa addoommahaadii ayib xaggee aadaan maanta dhan ma isbaarun baa taal oolaysa saddexdaa isbaaro lagu gelaha wey markaad guri laguda nool yahay maxaarim layahay amaa dadka bannaanka ka iman hayaay fii kulli wakti idan baa laga rabaa ayib ibn habbaas xadiikan soo saaray an qurata can ibni shahaabin can taclaba can cabdillahi bni subayd isaguna waa xadii sugan <clears throat> baabu akli rajuli maca imraatihi akli rajuli maca imraatihi wuxuu baab yahay ninku inuu xaaskiisa wax la cuni karo xadaana alxumaydi cabdullah bni zubayr alqurashi qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna can muscar bni kitaab can muusa bn abi kasiir alansaari saduuq can mujaahid bni jabr almaki can caaishata radi allahu tacala canha qaalat kuntu aakulu maca الnabiyi xaysaa u fiirsa hadda xoogo muraadafaa ku jirta in haweeney ninkaas wax la cuntaay xoogo muraadafa iyo mucaashara xasana ku jirta haddaad tiraas ninkiisi ninka reema calin hambanooyinbaan kuu soo roga xaggaa fadhiiso lagaa yeeli maayo warka asaga ayb hadda ka hor waxaa idin sheegay inuu nin xaaskiisaa ku furay soo idima sheeg maxaad ku furtay baa la yidhi gabadha weelay keento oy ka hadhaan waayeen hawshaa lama ogola kuntu aakulu waxaan la cuni jiray kuntu waxaan ahaa kuutii la cunta maca anabiyi xaysan xooguu gudaah xaysku waa xooguu timir iyo garoor iyo maxaaiyo malab laisku daray subag iyo garoor iyo timir laisku qasay mararka qaarkoodna in budo lagu daba laga yaabaa waa timir iyo xooguu subaga iyo garoor laisku waxeeyey ama waa timir iyo xoogo e, budo ah oo sinab lagu daray famara cumaru cumar baa soo maray annagoo aniga nabiga wada raashin cunay nabi maxamed iyo cumarna kor soo maray hadalkiibu naga maqal cumar hadalkiisa bu dareema fadacaahu nabiga u yeedhay cumar faakala waa nala cunay safkii buu soo galay cumarna faasaabat yaduhu gacantiisiba waxay ku dhacday isbacii fartay ila weel wax lawada cunhayaaye aniga fartayda caaisho iyo gacanta cumar baa istaabtay faqaala cumar wuxuu ihi xasa ka habuuri xasadu waxa weya waa eray la isticmaalo marka waxaan iska dhaadayn oo ku gubo dab oo kale ama kugu dhow oo kale aadan iska dhaadayn marka aada diyaar ahayn ka habaad oodha boodaysaa ama aajahabaadad <laughs> cumar wuxuu yidhi low uaacu haddii wax laga maqahayo low uaacu haddii la adiici laha bu aniga tala lii lahaa fii kuna fii shani kuna xaaladiina haweenka nabi maxamadow maa ra'ad kuna caynun bu ila ma aragteen aniga cumara sidaan aaminsan haddii laga yeelaya buuri inaad fartayda ku taabto iska badda caaisha dhan laguma saarin bu adoo dhan ba adduunka kaa qaran lahaa guri baan ku gelin lahaa cumar wagta nin adag buu ahaa ilaahay subxaana wa tacala cumar siduu ka yidhi bay suuradda ku tagtay low utaacu haddii wax laga yeelaya fii kuna fii shani kuna maa ra'ad kuna idama aragteen buri caynu ili ma aragteenba waa laydin xijaabi lahaa fasaluuhuna min waraai xijaab baa ka dhicilay fanazla اxijaabu aayat ijab ba soo degtay cumar muwaafaqaadka rabbi u waafaqay akara ilaa tobaniya lagu dhoweeya laakiin lix baa suganba ayib tobanna waa la gaarsiiya caadi ma aho bacdo waxay gaarsiiyeen alaaiin soddon bay gaarsiiyeen ayib <clears throat> marka waa qabla اxijaab wey xadaثna ismaaciil ibn abi uways qaala xadaثanii khاarijaة ibn اlxاariث ibn raafic ibn makiis الجهني ثقة إمام عن سالم بن سرج مولى أم سبية أبو النعمان أصلا nin ثقة أول بنت قيس أم سبية أي بنت قيس لهذا وخولة بنت قيس وهي خولة binti qaysin wa hiya khawladu jaddatu khaarijat maxaarif wey ninkii raawiga xadiidka ayidii wey annahu asagoo samicaha gabadha khawluhu maqlay oo taquulu leh ikhtalafat waxaa isweydaaratay yaddii aniga gacantayda wayadi rasuulilaahi fii inaan waaxidin gacanta nabi maxamed ee gacantaydaa isdhaafay bimacnaa nabigu waa qaatay biyo waa qaatay waa isdaba marray waa isweydaaranay yani waxaa dhiki cumar iyo keyrkii ee in xilligii hore nabi maxamed iyo saxaabada iyo ragga dumarba laga weysan jiray weysada fii inaan waaxid haddana waxay leeyiin waa qabla nuzuuli aayaati alxijaab iyo wa aayaat aljilbaab intaysa soo degeen oo dhan horteed wey ayib culamu waxay leeyihin waa bannaan tahay in haddii ay xaaje keento ay baahi keento in hal waasto wey laga weysiisto iyadoo gabadha asturayso cawrada qabsanayso ayib <clears throat> fii inaain waaxidin hal weel baanu biyaha ka wada qabanay ka dharsannay istaba maraynay waa weysay ahayd weysay ahayd ma weel waxa wada cunaya ma ahayn waa weyso baabu idaa dakhala baytan hayra maskuun haddaad guri gasho aan la deganayn maxaa xugum ah ma salaamis ma salaamis xadaثna ibrahim bn mundir الxiزاmي xadaثna mca bn ciisa ibn yaحyى ibn dinar qaala xadaثnii hishaam bn sacd صaduuq lahu awhaam can naafic mawla bni cumara ana cabdالlahi bni cumara qaal ida dakhala اlbayta hadduu guriga ruuxu muslimka ah hayr almaskuun aan la deganayn falyaqul ha yidhaahdo aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصاalixiin guri aan la deganayn ayb un reer deganayn cawro leh ayib ayaad soo gashay waxaad tirada assalaamu calayna bakhaar baad soo gashay meel cidlaad soo gashay guri rabe lagaa kareeyo oo iyo albaabka lagu furay juq baad tiri ayib waad dhihi assalaamu calayna wacala cibaad illahi saalixiin xadaثna isxaaq ibn ibrahim qaala xadaثna cali bn xusayn bn waaqid saduuq xadaثanii abi xusayn bn waaqid almarwazi waa iqa can yaziid الnaxwi yaziid الnaxwi asaguna waa taabic jaliila weeye can cikrima can ibni cabaasin qaal laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum ha gelina guri aan guryihiinna ka ahayn xataa tasta'nisuu inaad idan weydiisataan alistinaas fii huna cinda almufasiriin huwa alistidaan wey ama kalimatu alistinaas fi luqa ama axaadiidka kale waxay ku timaadaa iyo eh, eh, mawaadicda kale waxay ku timaadaa weheshi weheshi baa loo yaqaanaa laakiin hadda meeshan mufasiriintu waxay marayaan bal ijmac baa lasoo gooriyaa inay tahay istidaan xataa tastanisuu ilaa idan aad weydiisataan dadkii guriga deganaa oo wa aad salaantaan calaa ahliha idan istiidaankaagu waa salaan iyo idan ma soo gala wada socota assalaamu calaykum ma soo gala sidii abu muusa alashcari assalaamu calaykum hada cabdullaahi bnu qays waa la maqli waaye haddana wuxuu hi assalaamu calaykum hada abu muusa waa loo aamusay haddana wuxuu hi assalaamu calaykum hada alashcari saddexdaa goor markuu salaamay oo marna magaciisa saddexan sheegay marna sheegay kunyadiisii midna raaciyo qoysku ka dhashay raaciyo loo bixi waa iska laabtay asagoo cumarna waa kii isku dhaceen marka dambe ay garrameen saasaa la rabaa waa inaad yani waxa magac lagugu garanaya inaad sheegto oo lagu dhaha cabdullaahi hagee weeye markaba markaa sii daa cabdullaahi gir hebelebel ee ree hebelaha dhatadoonto dib mala baasho <clears throat> wastana hmm? maxay dhaheen reer hadi la sheego lasgel hayaa waxba la isgeli maayo sheekh ah. iyo magac iyo wax shay ruux lagu si laakiin lama sheegi karo faara qabiil wey balaayo wey balcadama ku shaqaysatee qodobada ku baabi'isee abu hurayra dawsi abu dar alkhifaari cumru khadab alcadawi abubakr atamiimi baa lagu leey maxaa keenay saxaabada baad sheegaysaan qabiilkooda azuhri baad ku haysaan taabiciintii idinkuna ma ogeyn ilaa reebel warka yaa kaa dhegaysanaya sheekh saxaabigii baad sheegi magaciisaad sheegi qoyskiisaad sheegaysaa qabiilkiisa taabicii baad sheegi mushkilo wey waad ka nasan lahayd sheekh dadku nafis bay dareemayaan naqs baa ka bixi lahaa waxaan qabiilka ah iyo qoysku inuu yahay tacriif wey waa laguu garan ninba wuxuu anoo mawduuca ka hadlahaya qolyahan reer galbeedka jooga ah wuxuu ihi sheekh dhib mala waruntaa weeyo wuxuu waa adarays buuri adarays weeye yani marka waraaq lagu soo dira meel lagu soo hagaajiya ila sooma bobaks sanduuq albariid sooma idan qabiilkaadu waa sanduuq albariidi ka wey wax kale maha laa hayr idan waa warkaas aad baan ugu bogaano kulli waa anfacay warka aad ba noogu bogay cabdullah bin sacuud wuxuu dhihi jiray cabdullaahi baa la yihahdaa magacaygu ilaa ilaahay caabudo ayaa iigu filan buuri haddaa laygu yeedho buuhi cabdullaahi ibn raws ibn alkhaa'id ibn albawl maa daranii buuhi u fiqigaas cabdullaahigii ina saaro ahaa oo ina xaar ama ina saxaro ahaa oo ina kaadi ah haddii la hawlay taalla maa bur aniga waxaa anfacahaye inaan addoon ilahay caabudo bas bimacnaa maa saxaabigu nasabkiisa inkirayo alhudali macruuf wey laakiin waxaanu diidan yahay in lagu shaqaysto ummadda lagu dhibo ayb cabdullahi wahab baa soo saara aharka bisanadin saxiix fii jaamicihi ayib <clears throat> wاstثnىa min dalika ilahay wuxuu hi aayadda wuxuu ka soo reebay laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xata tasta'nisuu watusallimuu calى ahliha rabbi wuxuu ka soo reebay waxbuu ka soo reebay wاstثnىa min dalika faqaal ilah wuxuu laysa calaykum janaaxun dushiinna wax dhiba ma saaro an tadkhuluu buyuutan guri inaad gashaan hayra maskuunatin aan la deganayn fiiha uu idinku sugan yahay mataacun lakum yani manfacatun wa lakum yani buyuudkaas hayra maskuunada salafku waa isku khilaafeen mar waxay dhah waa dukaamaha oo dukaan hadda albaabkiisu furan yahay waxaama soo galantaed bannaankiisa hoodi hoodi dhihi maysid maxaa loo fura albaabkiisa loo ballaqay inaad soo gasho waa un salaami ruuxa laakiin ma gala hawlkaa lamaha waadir waxadhe ma ahe waa guryaha ka dhisan meelaha wadooyinka laga dhiseen martida lagu talagalay cidlada ay cidna lahayd ee ummadda u dhaxaysa almuhim guryaha aan la deganayn ee dadka khaaska aysan deganayn ee ay kuu fasaxanta inaad gasho guryahaasa hayr maskuun loo jeedaa dugaankaada markaad furayso cidna kusii jirin de warkii ibn cabaas ibn cumar hadda na soo ka sii daa asalaamu calayna wala cabdillahi saalixiin lama degano guriga hadda waa dukaan cidla ah <laughs> dhib ma dhib ma insha alla ilaa qawlihi tacala wallahi yaclam ma tuuduuna ma tuktumun halkaasaa la gaadhsiiyey ilaa aayadda kaxeebo dadka la reebay baa taa ka mid a ah. baab liysta'dinkum aladiina malakat aymaanukum wuxuu baab yahay idan ha weydiisteen kuwa gacantii ma ahaatay addoommahada inaad ku weydiisteen xadaثana cuثmaan ibn muxamed qaala xadaثana yaxya bn اlyamaan alcijli abu zakariya saduq yukhطئu kaiira caabid can shaybaan cabdiraxmaan can leyf ibn abi sulaym can naafic bn cumara liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanakum qaala wuxuu uhi ibni cumar hiya lilrijaali duuna الnisa aayaddan waxay khusaysaa ragga bas dumarka ma khusayso laakiin sida raajixa abu salam cabdiraxmaan iyo keyrkii waxa ka sugan waa caam aayaddu aayaddu caam weye ayib lilrijaali duuna nisa ama waxaa gacantaada ay mulkado ama addoommaa ama raga kulli idan baa laga rabaa baabu qowli اllahi tacaalى wإida balaga اlaطfaalu minkum اlxulma xadaثna mطر ibn fضل الmarwزي ثiqة imaam xadaثna يزيid ibn hاrun شheekhi أحmed alxaفظ ثiqة can hiشام بn dstawائي hiشام بn abi cabdالlahi dstawائي can yaxya بn abi kaثيr الأnصاrي can naafic can ibni cumara أnahu kaana ibn cumar wuxuu ahaa idaa balaga markuu gaadho bacdu waladihi caruurtiisa barkood alxuluma ay gaaraan qaangaadh oy biyaduuliyaan cazalahu waa fogoyn jira o iska fogoyn jiray ayb falam yadkhul uma soo geli jirin calayhi dushiisa ilaa biidin idin mooye ayb waa caamkaa iyada ilmuhu hadduu qaan gaadho waa inuu idan weydiisto wey idan baa laga rabaa saxiix isnaad ilmuhu wiilka wuxuu ku qaangaara haaliban inta badan wiilashu muddada ugu horreysa ku qaangaaraan labayo toban wey muddada ugu horreysa labayo toban afariyo toban shaniyo toban lixiyo toban ay ku biyoduuliyaan ayib dumarku laakiin waxaa ugu horreysa sagaal miyaad haysaan toban nin ku biyoduuliye waa macquul in la hela laakiin intaas saasaa loo badan yahay muddada ugu yar raggu ku bislaadaan waa labayo tobankaas iyo wuxuu ka korreeyo baab lystadin alى mihi baa laynoo joog lystadin calى umihi haynoo joog hada bilahi towfiiq